alxadiiu aali cashar marka fiiri maalmahaa salaadii tagtay iyo soonkii tegey midna waa lasoo qalayna midna lasoo qalayna salaada lasoo qalayna soonkana waa lasoo qalayna iiriy waa kana xadiikeedi alxadiiu aali cashar xadiiska saddex iyo tobneeya hada maxalu warawa lbukhaariyu wa muslimu can mucaada raximah اllah mucaada waxay bukhaari muslim ka wariyeen allah u naxariistee qaad inay tidhi qultu waxaan ku idhi caaishata radia allahu canha waxaad tidhahdaa qaalad waxay tidhi sa'altu caaishata caaisha weydiiye radia allahu canha faqultu waxaan ku idhiyay tidhi maa baalulxaa'idi gabadha xaydka qabta xaalkeedu muxuu yahy maa baalulxaa'idi gabadha xaydka qabta xaalkeedii arrinkeedu muxuu yahay taqdi sawma soomka xaalay qallaynaya walaa taqdi salaata salaadana aysan qallaynin gabadha maalmaha ay xaydka qabto salaadii ka tagtay ma qallaynayo laakiin hadday ramadaanee soonkii ka tegay waa qallayna salaada iyo soonku labaduba waa arkaanu islaami ka mid yihi maxay tahay sababta salaada aan loo soo qallaynayn soonkiina loo qallayna su-aashaasay mucaada weydiiday caaisha fa qaalat caaisha waxay tidhi axaruuriyatun anti ma khawaarijtaad ka midta xaruuriyada waa khawaariij magaala la xaruuraa ay ka soo baxeena loo nisbeey magaaladaasaa lagu magacaabay khawaarijta waxaa lagu yaqaan adadayg meel aan ilaahay adkaynay ad marka khawaarijta sifadooda waxaa ka mid ah in la adkeeyo meelaan ilaahay adkayn marka shiddadaanu maxay tahay ama salaadii xaal loo qallaylahay maxaad u leedahay ma khawaarijaad saasay ku tiri qultu waxaan iyay tihi lastu bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi gabar khaarijiyadoo khawaarija ma ihi walaakinanii as'alu laakiin cilmigan ku weydiisana waxaan rabaa inaan masaladan xukunkeeda ogaado cilmi doonana qaalat caaisha waxay tii walaakinii as'alu lastu bixaruuriyatin khaarijiyad ma ihi walaakinii as'alu laakiin waa ku weydiisanaa mas'alaan kaana shanigu wuxuu ahaa yusiibunaa inuu na asiibo daalika dhiiggaas dhiiggaas xalka waa nagu dhici jiray waa waktigii nabiga fa nu'maru waxaa nala amri jiray biqadaai soom soomka inaan soo qallayno saxaabi hadduu yidha waxbaa nala amray nabigaana amru ula jeeda walaa nu'maru nalama amri jirin walaa nu'maru nalama amri jirin biqadaai in nabigu amri jiray in lasoo qadeeyo maalmihii xaydka soonkii tegey laakiin salaadii tagtay aan lasoo qalayn rawaahu xadiidkan albuhaariya wariyey saddex boqol labaatan iyo ko muslimna waa wariyey saddex boqol labaatan iyo shan walafdu limuslimiin lafdiga muslim u sugnaaday xadiidka waxaa ku sugan amalmarata haweenayda taqdi waa qallayne maa shaygii faata ka tegey min siyaami ramadaan ramadaan soonkiisa xaalu ka mid yahay fii ayaami xaydiha maalmihii xaydka ka tegey waa qalayna waa waajib bikhilaafi salaati wadalika kaasu multabisu waa mid ku dheehan bikhilaafi salaati salaada khilaafkeeda falaa taqdiihaa ma qallaynaydo salaada wa fiihi xadiidka waxaa ku sugan ana alaxkaama sharciya axkaamta sharcigaa qad ta'tii inay ku timaadaa la arkaa calaa khilaafi maa shay si khilaafsan yadunnu ay malaynayaan alqaa'isuuna dadka hadda mucaada maxay uga qiyaasatay salaada soon waxay tihi soonkiiba maadaama la qalaynayo salaadana waa rugni min arkaani islaami maa la qalleeyo sidii ay malaynayda marka si khilaafsana axkaamta sharcigaad ku timi fayajibu waxaa waajib ah alistislaamu in loo hogaansamo lisharci sharciga wa tarki tanaduci adadayga meeshaan sharcigu adkayn la adkeeyana laga tago tanaduca waa in qofku ad adkeeyo meelaad ilaahay ad adkayn ah marka tanaduca waa in laga tago iyo adadkaynta la adadkayna meelaad ilaahay adadkayn